النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم nebigu isaga xaqnimo badan mu'miniinta isagaa uga xaqnimo badan naftooda xaasaskiisuna waa hooyooyinkood waa mu'miniinta hooyooyinkood waay marka aayadda waxay caddaanaysaa caddaynaysaa dumarkii nebigu uu guursaday sal alay wasalam dhammaantood inay mu'miniinta hooye u yihiin waxaa laga wadaa hooyada dhanka ixtiraamka iyo qadarinta altawqiir iyo alixtiraam iyo inaan la guursan karin dhankaasaa laga wadaa sidaadan hooyadaa u guursan karin baadan ayagana u guursan karin ixtiraamka iyo qadarinta hooyadaa kugu leedahay bay iyaguna leeyihin waa midda alla tabaaraka watacaala uu ku sheegay sidoo kale suuratu laxzaab wamaa kaana lakum an tu'duu rasuula allah walaa an tankixuu aswaajahu min bacdihi abada ina dalikum kana cinda allahi cadiima idinma ahaanin inaad rasuulka dhibtaan xaq uma lihidin inaad gadaashiisa dumarkiisa guursataanna ma lihidin weligiinba arrinkaasina wuxuu ahaaday mid ilaahay agtiisa aada ugu weyn bimacnaa nebiga in la dhibo ama gadaashiisa in xaasaskiisa la guursado waa arrin ilaahay agtiisa ku weyn tabaaraka wa tacaala marka dhankaasaa laga wadaa marka la leeyahay hooye idiin macnaheedu ma aha dhankii xijaabka iyo muxuu ahaayey maxramnimada iyo inaan lala gooni noqon karin dhankaa marka laga fiiriyo ajnebi bay kaa yihin oo hooyo xukunkeeda ma qaadanaya macnaa waxa weeye hooyadaa inay iska kaa xijaabto muxuu ahaayey looma baahna laakiin dumarka nebigu waa iska kaa xijaabaya oo ragga yaani mu'miniinta ah ma muxuu ahaayey eh, eh, xijaabka uma dhiganayaan waa inay isxijaabaan sidoo kaleeto maxram uma tihin mu'miniintu maxram uma aha ummuhaatulmu'miniinka nebiga xaasaskiisa maxram uma aha lama safri karaan dhankaa hooye uma nooma ah oo xukunkii hooye ma qaadanayaan eh, mid iyaga ka mida lama khalwoon kartid oo meel gooniya lama geli kartid si aadan safarkaba maxram ugu noqon karin baadan khalwana la samayn karin marka jawaanibtaasi ajnabi bay ka yihiin hooyay idin yihiinna waxaa laga wadaa xagga ixtiraamka iyo qadarinta iyo in la guursado oon bannaanayn ayib marka ummahaatu lmu'miniin way mu'miniinta hooyooyinkood wa almuaharaati ee la daahiriyey yani muaharaat ee la daahiriyey almubara'aati ee la beri yeelay min kulli suu'in xumaan kasta laga beri yeelay yacni waxaa laga fayoobeeyey oy ka fayow yihiin xumaan kasta mutaharaadka waxaa laga wadaa quluubtooda iyo nufuustooda iyo akhlaaqdoodu waxay daahir ka tahay radaa'il lumuur arrimaha liita ayay daahir ka yihiin waata alla tabaaraka wa fii suurati alaxzaab sidoo kale ku sheegay innamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum arijsa ahla albeyti wayuahirakum tahiira aayaadkaasi markaad fiiriso sibaaqa iyo lixaaqa markaad fiiriso waxay ka hadlayaan xaasaskii nebiga salawatu rabbi wasalaamu calayh saas daraaddeed bilowgii waxaa laga soo bilaabay muxuu ahaay yaa nisaaa annabiyi lastunna ka axadin min annisa halkaasi ka soo bilaabatay sooma marka dambena waxaa laga dambeysay aayaddaasi wadkurna maa yutla fii buyuutikunna marka waxay kutusaysaa waxa laga hadlayo waa xaasaskii ahlu beytka kalena waa soo gelayaan ficlan sida xadiiska nebiga ku cad salawatu rabbi wasalaamu caleyh laakiin asalka siyaaqa aayaadku waa xaasaskii marka inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum arijsa alla wuxuu doonayaa inuu xumaanta idinka tegsiiyo wayuahirakum tahiiran inuu idin daahiriyo allah tabaaraka watacaala baa doonay sidaas way macnaha marka waa muaharaat way daahirsan yihin xagga rabbi baa laga daahiriyey mubara'aad wey min kulli suu'inoo xumaan kasta ilaahay baa tabaaraka watacaala ka beriyeelay maadaama ay yihiin xaasaskii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh allah wuxuu u dooray khiiratu nisaa'i ahli zamaanihi ama khiiratu nisa dumarkii waktigaa joogay kuwa ugu khayr badan ama dumarkii ugu khayr badnaa badnaabuu alla u dooray tabaaraka watacaala in ay dumarka ugu qiimo badan yihiin oo dahiran yihiin oon xumaynna waxaad ka garanaysaa allah tabaaraka watacaala nebi maxamed buu xaasas uga dhigay qisada marka laga hadlayo muxuu ahaayey been abuuradkii caaisho lagu sameeyey ayadaha ugu dambeeya markii la gebagabaynayay difaacii la difaacay caaisha iyo cirdigeeda iyo wixii lagu sheegay muxuu ahay la radinaya aakhirka waxaa aayadda ugu dambaysa lagu keenay allah tabaaraka wa tacaala qowlkiisa uu yidhi alkhabiiaatu lilkhabiiiin wاlkhabiiuuna lilkhabiiaat wاطayibaatu liطayibiin wاطayibuuna liطayibaat yani waxa weeyaan dumarka xunxunkii ragga xunxunkaabaa iskale ragga wan wanaagsan iyo dumarka wan wanaagsanna waa isleeyihi ragga xunxun iyo dumarka xunxunna waa isleeyihi waxaa laga wadaa marka waxaa laga wadaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh rabbigii tabaaraka wa tacaala waa ka ilaaliyey naag xun leanna naagta xumaanteedu hadday nebi maxamed sal alay wasalam uu fiican yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu qadaray inuu naag fiican siiyo dumar fiican inuu u dooro ayaa saasay tilmaamaya raggoo ninku hadduu xun yahay naag xun iyo dumar xun baa lala xidhiidhiyaa laakiin hadduu fiican yahay qur-aanku wuxuu tilmaamayaa ilaahay dad wanaagsan buu u dooraa maxaa laga hadlayaa aayaadku waxay ka hadlayaan caaisho oo xaaskii nebiga la duray markaasaa rabbi wuxuu tilmaamayaa caaisha hadday xun tahay nebi maxamed xaas mayna noqoteen maqsuudku waa ka hadday naag xun tahay nebiga xaas mayna u noqoteen inay fiican tahay oo dahiran tahay oo dayibatoo wanaagsan tahay waxaa ku tusi nebi maxamed bay xaas u noqotay soo ma marka qodobkaasoo dumarkii kale lama wada wadaagaan ah, way la wada wadaagaan saas daraaddeed waa taskiye ilaahay tabaaraka watacala uu taskiyey almuaharaati ee la daahiriyey almubara'aati ee la baryeelay min kulli suu'in xumaan kasta lagama wado ma dembaabaan lagama wado saa ayaan loo qaadan macsuumaad ma ah laakiin waa maxfuudaad baa la dhahay macsuumkiiyo maxfuudku waa kaliya macsuum mahoo cismada waxaa iskale ambiyada cid ambiye aan ahayn oo ka dambayso oo cismole ma jirto laakiin ilaahay baa xifdiyey oo waa maxfuudaat ilaahay baa daahiriyey allah dhowray tabaaraka wa tacaala oo xumaanta ka dhowray macnaha lagama wado may man dabaabaan oo dembi wuu iska dhacaya isaga laakiin dunuub xunxun oo fawaaxish ah oo cirdigoodi iyo sharafkoodi iyo dhib u geysanaya maya taa iyadaa ilahay baa ka xifdiyey tabaaraka watacaala ayib afdaluhunna buu marka yidhi dumarkii buu marka sii kala fadilaya dumarkii nebigu guursaday sal alay wasalam ayaa waxaa la say u kala fadli badnaayeen say u kala fadli badnaayeen afdaluhunna dumarkaa midda ugu fadli badani khadiijatu bintu khuwaylid waay khadiija bintu khuwaylid waa haweenaydii ugu horreysay nebigu uu guursaday sal alay wasalam ayadaana ugu fadli badan sida uu sheekhu tilmaamayo waxay leedahay masaayaad fara badan oo khadiija ayna dumarka kale la wadaagin waxaa ka mid a waxay ahayd dadkii ugu horreeyey nebi maxamed rumeeyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa la yidhaahdaa kaanat awala man aamanat bihi min annisaa xagga dumarka horta inaan laga horreynin shaki kuma jiro laakiin raggaa la isku haya abubakar iyo iyada ma nabiga ma abubakar baa horreynaysa iyadaa ka horreysa waxaa ku sugan nebiga markuu jibriil u yimid salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo intuu qabtay uu muxuu ahaaye waxoogaa yaro cabajujiyey oo soo daayoo aayadaha ugu horreeya qur-aanka uu ku soo dejiyey ruuxii ugu horreeyey uu u yimaado isagoo naxsan khadiije ah sooma xadiiskii bukhaari iyo muslim iyo ku yimid kadibna khadiija waa sii kaxaysay marka yani waxa weeyaan ra'yi baa jira culimmada qaarkood ay qabaan oy leeyihiin axad uga horreeye nebiga rumayntiisa maba jiraba walaa abubakar sidaas muxuu ahaa ra'yi culimada qaarkood ay qabaan marka saabiqiyada ay iimaanka iyo islaamnimada ay cid walba uga soo horraysay ama dadkii ugu horreeyba ay ku jirtay dumarka kale lama wadaagaan taa waa qodob qodobka labaad nebiga markii salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxyigu ku bilowday waxyiguna cusbaa dadkii dejiyey oo muxuu ahaayey qalbiga u qaboojiyey oo dowr iyo kaalin ka qaatay bay ahayd waa tii waraqatu bnu nawfal u geysay warsaday dejisay ku tiri ilaahay tabaaraka watacaala marnaba ku hoojin maayo adigoo sifaatkan lahoo muxuu ahay dhaqan kale rabbigaa marnaba ku hoojin maayo marka dowr weyn iyo kaalin weyn bay ku lahayd oo xilligaa isaga aana dumarkan kale wax nebigu qabay ma jiro salawatu rabbi waslamu caleyh iyo wax rumeeyey soona ayib manaaqibteeday ka midta manaaqibteeda waxaa ka mid ah oo dumarku ayna la qabin nebigu sal alay waslam intuu qabay lamuusan guursanin ayadoo uu ku guursaday garoobnimo haddana intay iyadu la joogtay nebigu haweenay kale kama daba keenin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markay dhimatay kadib uu guursaday waxaa ka mid ah eh, muxuu ahaay axaadiis soo aroortay fii saxiixi albukhaari keyrkii ku yaalla inay ummadda dumarkeeda ugu fadli badantah dumarka ummadda nebi maxamed sal alay waslam fii saxiixi albukhaari waxaa ku sugan min xadiidi cali bn abi aalib wuxuu leeyahay nebigaan maqlay sal lay slam oo dhahaya khayru nisaa'iha maryam wa khayru nisaa'iha khadiija ah, reer bani israa'iil ummadihii hore dumarkooda waxaa ugu fadli badnaa maryam ummaddanna dumarkeeda waxaa ugu fadli badan khadiija xadiikaas bukhaari wuxuu yahay manaaqibteeda waxaa ka mida ah iyo qiimaha iyo qadarka alla siiyey waxyaalaha kutusay waxaa ka mida ah nebi maxamed sal alay slam markay ka dhimatay kadib oo runtii dhimashadeeda murug badan iyo dhib badan buu dareemay nebigu sal alay slam abu aalib iyo khadiija markay dhinteen ilan markay ku dhimatay hijrada ka hor markay ku dhimatay nebiga culays badan baa soo fuulay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kadib markuu madiine usoo hijroodo xaasaskan badan guursaday kadib yacni jacaylkeeda iyo wanaaggii uu hayay iyo wuu sheeg sheegi jiray way ku badnayd afkiisa nabiga sal alay slam inuu xuso oo uu sheego ilaa ay ka masayrtay caaisha radiallahu canha oo xadiidka fii saxiix albukhaari ku sugan waxay leedahay maa kirtu cala axadin min nisaai nabiyi maa kirtu calaa khadiijata wamaa ra'aytuha bayt dumarkii nebigu uu qabay haweeney aan ka masayray sida aan khadiijo uga masayray ma jirta bay tir ah, mana aanan arag bay leedahay markaan saa uga masayrsanay oo haweeney aan nebiga isku soo gaadhnay ma aha bay leedahay way iga horraysay haddana maca daalika dumarka kale layla qabo sida aan iyada uga masayro uma masayri jirmaylada ayb oo maxaa uga masayraysaa wa waxay tidhi nebiga sal lla alay waslam kaana yugsiru dikrahaa sheegsheegideeduu badin jiray agoobay haweenta haddii haweenay lala qabo ama haweenay kale sheegsheegideeda uma dulqaadato haddaad haweenay kale meesha ku sheegsheegtood ah, ammaanto waxoogaa waa dhibsanaysa xataa haba qabinba naa kale xataa haddaa iska amaanto ma rabto marka yani sheegidaasa iyo dhibta sheegiddaa uu nabigu sheegsheegay sal ala slam ayib waxay tidhi warubbamaa dabaxa shaata uma yaqtacuha acdaa'an uma yabcatuha fii sadaa'iqi khadiijata marmar baa inta neef adhiga xoolaha guriga lagu qalo neef adhi ah, oo hilibka la jarjaro ayuu nebigu wuxuu dhihi jiray khadiijo saaxiibadeed u geey khadiijo saaxiibadeed maaha iyadii saaxiibadeed ugey buu dhihi jiray bay tii markaasa waxaan dhihi jiray bay tihi kaannahu lam yakun fi dunya imra'atun ila khadiija nebi waxaad kumoodaa bay tihi adduunkaba khadiijo mooye inaysan haweenay kala jirinba se waay adig markaasi weliba waxoogaa ku yar fogaatay oo xadiidku siduu qaarkii tilmaamayo haweenay duq ahayd oo habar ahayd oo waxoogaa muxuu ahaayey eh, qowlo la jeexjeexnayd oo si wax ka ahaayeen oo ilaahay gabadhan kuugu bedelay maxaa ku dabadhigay bay ku tiri markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam ilaahay wuxuu iga siiyey cidi uga siiyey ma jira yuu ku yidhi marka khaliija ma sahlanayn markaasuu nabigu wuxu yhi sal alla alay wasalam innahaa kaanat wa kaanat wa kaana lii minha walad sidaasay ahayd oo sidaasay ahayd oo sidaasay ahayd wuu ku dul ammaanay carruurna ilaahay waa iga siiyey yuu ku yidhi waatan soo tilmaanayo caruurta nebiga sal alay wasalam dhammaantood ayaad adashay wiilasha iyo gabdhahaba markii laga reebo ibraahim oy maariya dhashay ayib marka xadiiska tilmaamayay ka mid tahy manaaqibteeda waaweyn waxaa ka mid ah allah tabaaraka wa toddobada samo korkooda ayuu salaan uga soo diray salaan rabbi oo khaas ku ah khadiija jibriil salaantiisa iyo ta rabbi oo wada socota xadiidka macnahaa tilmaamaya isagana saxiixulbukhaari buu ku sugan yahay oo bukhaari baa soo saaray min xadiid abi hurayra jibriil baa nabiga u yimi sal lay slam markaasaa wuxu uhi ya rasuul allah hadihi khadiija qad atat macaha inaaun fiihi idaamun aw طacaamun aw sharaab jibriiloo nabiga u joogay la jooga ayay khadiija soo soo baxday iyadoo soo socto markaasaa wuxuu yidhi eh, jibriil rasuul allow waatan khadiija ayadoo wada weel uu ku jiro iidaan ku jiro ama cunta ku jirta ama cabitaan faidaa hiya atadka faqra calayha asalaam min rabbiha wa minii hadday kuu timaado kusoo gaadho salaan korkeeda ku akhriyoo gaadhsii alla ka socota iyo mid aniga iga socotaba gaadhsii buu ku yidhi wabashirhaa bibaytin fi ljannati min qasabin laa sakhaba fiihi walaa nasab waxaadna ugu bishaaraysaa guri jannada ku yaal oo luul ka samaysan ka dhisan oo aan lahayn buuq iyo dhibtoona qaylo iyo buuqtan lahayn bishaaradaa gaadhsii buu ku yidhi marka haweenta keliyatee rabbi tabaaraka wa tacaala toddobada sano korkooda ka soo salaamay waahay masiye khadiijo khaaso ah waahay dumarka kale mid la wadaa kama jirto caaisha alelahay salaan jibriil soo diray baan u tegi doonaa laakiin alla xaggiisa aan ka imaanin marka masaayaadka iyo kuwo kaloo fara badan marka la fiiriyo ayaa culimmo badan waxay rajaxayaan dumarka nebiga waxaa ugu fadli badnaa waxaa ugu fadli badnayd khadiija radia allahu tacala canha wa saas way macana saas daraaddeed buu sheekhu ayaa wuxuu yidhi afdaluhunna dumarkaa nebiga ta ugu fadli badani khadiijatu waya bintu quwaylidin radia allahu tacala canha wa wa caaishatu weye asidiiqatu ee rumaynta badnayd bintu sidiiq sidiiqa gabadhiisa ahayd allatii midaasoo bara'aha allahu alla uu beri yeelay fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa uu ku beri yeelay zawjunnebiyi ahayd nebiga xaaskiisa ahayd fi dunyaa adduunyada dhexeeda iyo waalaakhirati aakharaba ama waxaad dhihi kartaa waa caaishatu asidiiqatu bintu sidiiq ahayd allatii tii way oo khabarka meeshaasaad ka dhig bara'aha allahu alla uu bari yeelay fii kitaabihi ta hore haddaad ku wadana afdaluhunna khadiija wa caaishatu waad ku cadfi kartaa macnaha oo khadiija ugu fadli badan iyo caaisha oo ku xigta macnaha saasuu ka dhigi rabaa arrimaha uu meeshan wuxuu ku sheegay caaisha radiallahu canha iyadana manaaqib waaweyn inay leedahay iyo fadaa'il oo wuxuu ku sheegay horta iyaduna sidiiqad bay ahayd aabbaheedna sidiiq buu ahaa ilaahay tabaaraka wa baa beri yeelayo munaafiqiinta iyo wixii ay ku sheegeen iyo ceebayntii ay cirdigeeda inay ceebeeyaan isku dayeen allah baa ka jawaabay tabaaraka wa tacaala ayib een abuuradkii aayaadka ku soo degay dhowr iyo toban aayadood ayuu ilaahay ku soo dejiyey tabaaraka wa tacaala shanigeeda oo arrintaa ku saabsan fii suurati nuur laga bilaabo ina aladiina jaa-uu bilifki cusbatun minkum halkaa laga bilaabo ilaa laga gaadho alkhabiisaatu lilkhabiiiina waalkhabiiuuna lilkhabiisaat wاطayibaatu liلطayibiina wاطayibuuna liلطayibaat ulaa'ika mubara'uuna mima yaquuluun lahum makfiraة warisqun kariim ilaa halkaa laga gaadho dhowr iyo toban aayadood waaye dhowr iyo tobanka aayadood waxay ku saabsan tahay qisadii been abuuradka xaadiso khasaray ahayd oo guriga nebiga sal alay wasalam aada u gilgishay khulaasadeeduna waxay ahayd nebigoo safaroo socoto ah caaishana ay la socoto ayaa muxuu ahaayey markii eh, inta meel la degay in la guuro oo socdaalkii la sii wato la bilaabay ayaa dumarka waxay geli jireen bahal hawdaj la yidhaahdo sanduuq oo kale ah hawdajkaasay haweentu gelaysaa markaasaa ratiga korka laga saaraya marka caaisha malaha markii la kaakacay bay bannaanka u yaro oo soo xaja guda istiri bannaankii u baxday way yaro fogaatay kadibna qoladii raraysay baa waxay u yimaadeen santuuqii hawdajkii oo meesha yaalla waxay is yidhahdeen caaisha way ku jirtaa gabadh yaroo fududna waaba iska ahaydba dee hilib ma fuulin markaa santuuqii bay qaadeen waxay saareen rafigii waaba dhaqaajiyey ciidankii iyo safartii waa la dhaqaajiyey ayadiina waxaa la moodayaa inay saaran tahay rafiga saaran waa la tegey ayadii meeshii hadday kusoo noqotoba jabadii oo laga guuray bay tiri ciidankii waaba dhaqaajiyeyba wax jooga male nin marka saxaabada ka midaa jiray oo caadadiisu ay ahayd inuu ciidanka gadaashiisa baryo meeshii ciidanku ka gurana inuu subaxnimadii iftiinka soo maro wixii ciidanku uu ka tegey iyo wixii ka dhacay iyo wixii la halmaamay iyo waxaas inuu soo ururiyo ciidanka daba keeno isagiiyo marka meesha soo maray unbaa wuxuu arkay caaisha marka markii ay ciidankii guuray bay timid meeshii bay marka iska soo fadhiisato waxay tihi kolley waa lagu tabi doonaaye meesha ah, ciidanka hadda hadaad ka daba tagto inaad luntaa dhici kartee meesha un iska fadhiiso meeshan mudutuushan meesha fadhida haweentan asturane meesha fadhidu la yaabay marka waa u yimid mise horay buu u yaqaana waa caaisha ratigii buu fadhiisiiyey awrkiisii wuu saaray marka ratigii buu hoggaanka qabtay si u waday buu ciidankii ka dabageeyey meeshaasay marka munaafiqiintii ka faa'iidaysteen oo waxaa la yidhi caaisho ninkanaaba yacani waxa weye la hadhayo xumaan buu kusoo sameeyey arrintiibaa magaalada gashay munaafiqiintii baa ka faa'iidaystay waa la qaadqaaday dad mu'miniinta ka mid oo wanaagsanaabaa ku kadsoomo iyagana warkii faafiyey magaaladii iyo gurigii nebiga iyo mu'miniintiibay arrintu gelgishay hal bil oo kaamil ah hal bil ayay arrintu dhinacan u dhexi weyday oy nebiga ku noqotay sal ly sl si laf dhuun gashay oo kaleeto waxyina ma soo degin arrintii ma cadda caddayn looma hayo tuhmadii magaaladay gashay gurigii nebigu waa qasan yahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh caaisho lafteeda warkiibaa gaadho waa rafaadsan tahay oo gurigii way ka tagto aabbeedii wadeed bay la jirtaa bil ku dhowaad taqriiban markii xadisu saa u taagnaa bay aayadahani soo degeen marka oo allah tabaaraka wa tacaala uu ku beriyeelayo ayb aayaadkaas marka dhowr iyo tobanka aayadoodaas soo degay oo rabbi tabaaraka wa wixii la sheegay o dhan meesha kaga saaray muminiintiina lagu canaananayo munaafiqiintii barnaamijka sameeyeyna alla tabaaraka watacaala ugu hanjabayo muminiintii ku kadsoomayna aada loola hadloo leeyahay ma aha inaad saa u dhaqantaan ah, haddiiba gurigii nebiga iyo xaaskiisii wax idinka soo gaadhay waxay ahayd inaad marka horeba aad garataan inayn muxuu ahay ayna suurtagal ahayn bitaali waxayd inaad arrinta diidaan oo fogaysaan bay ahayd muminiintii baa la canaantay kuwanaa loo hanjabay gurigiibaa yani la beri yeelay caaishaa la beri yeelay wahaakada marka taasuu ka wadaa allatii bara'aha allahu fii kitaabihi ilaahay baa beri yeelayo kitaabkiisa aayado qur'aan ah oo ilaa qiyaami saaca la akrinayo ayuu ilaahay ku beri yeelay tabaaraka watacaala saas way macana waana aayaadka iyagaa ayb ah. meelo dhowr ah ama meelo fara badan bay ku arooraysaa ammaan ishaaro uu alla tilmaamayo inay ammaanan tahay way ceeb ka fog tahay way kamid yihiin aadihii hadda aayadihian arkayno macna <clears throat> way ka mid tahay masala ina aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almu'minaati lucinuu fi dunya soo ma taas way macnaha inay muxsano tahay oy haafilo tahay oo ay caqiifad dhowrsoon tahay bay aayaadku tilmaamayaan meelo badan ba saas oo kaleeta aba aayaadku ku imaanayo oo alla tabaaraka watacaala uu ishaarayo eh, wanaaggeeda iyo eh, muxuu ahaayey eh, khayrka ay leedahay waxaa ka mid a ah maalan waxyaalaha ilaahay tabaaraka watacala aayadaha akhirkeedu maalan waa ka alla ku yidhi ulaa'ika mubara'uuna mima yaquuluun waxa ay leeyihiin sheegayaan ilaahay baa ka beriyean waa wax ilaahay tabaaraka watacala ka ilaaliyey wa waxaa ka mid a ah waxyaalaha ay leedahay iyo masaayaadkeeda uu sheekhu inoo sheegay wuxuu yidhi zawju nabiyi fi dunya waalaakhira xaaskii nebiga wey addunya aakhiraba xaaskiisay ku jirtaa waxaa macnaha tilmaamaya inay aakharana nebiga xaaskiisa tahay ibn xibaan xadiisu soo saaray min xadiidi caaisha radi allahu canha nebigu wuxuu sheegay bay tihi faatima gabadhiisa faatima ayuu sheegay oo ammaanay wanaag badan u sheegay sayidatu nisaa'i muxuu ahay ahli janna wa sayidatu nisaai hadihi lumma khayr badan buu ku sheegay markaasaan hadlay bay tihi aniguna fatakalamtu ana anaa hadlay bay tihi meeshaan joogay markaasuu nebigu wuxuu yidhi bay tihi amaa tardayna an takuunii zawjatii fi dunya walaaakhira miyaynad miyaadan ku qancaynin oodan raalli ku noqonaynin caaishay inaad noqoto xaaskaygii adduunya aakharaba markaasaa waxaan dhihi bala wallah ah, waabay tihi waa ku qancaya ayib markaasaa nebigu wuxuu ihi fa anta zawjatii fi dunya walaaakhira xaaskaygii baad tahay adduunya aakharaba xaaskaygaad itaha iyaa tahay buu nebigu xadiidkaasi waxaa soo saaray ibnu xibbaan wakadalika xaakim wuu saxiixiyey sidoo kale dahabi baa ku waafaqay alimaamu tirmidi ibnu xibbaanna sidoo kale xadiid la mid ay soo saareen min xadiidi caaisha jibriil baa nebiga u yimi sal lla alay wasalam wuxuu u keenay mara xariir ah oo cagaaran oo sawirkii caaisha ku jiro mara xariir ah oo cagaaran oo sawirkii caaisho iyo suuradeedii ku jirto ayuu u keenay jibriil markaasuu wuxuu ku yidhi inna haadihi zawjatuka fi dunya waalaakhira waatan xaaskaagii adduun iyo aakharaba xadiikaas isagana tirmidi keyrkii waa soo saaray ibn xibbaan waa xadii saxiixa xadiidkaasaa marka tilmaamaya <clears throat> inkastoo axaadiis kale jiraan oo nebiga sal alay slam xaasaskiisii oo dhan ee adduunka uu ku guursaday ay xaasaskiisa aakhare noqonayaan haddana si gooniya iyada nas ugu soo arooray masaayaadkeeda waxaa ka mid a ah caaisha radiallahu canha iyo muxuu ahay manaaqibteeda xaasaska nebiga sal alay wasalam tuu ugu jecel yahay bay ahayd fii saxiixi albukhaari waxaa ku sugan min xadiidi camr ibni caas nebigu sal alay wasalam wuxuu camr ibnu caas u diray ciidan ku duulayay meesha la yihahda tusalaasil duulaankaa ciidankii u baxay buu nebigu madax uga dhigay markaasaa nebiga u yimid buu yihi sal lay slam waxaan ku yidhi bu ya rasuula allah ayu nnaasi axabu ilayka aan ku yidhi ayu nnaasi axabu ilayk dadka xaggaaga yaa loogu kalgacayl badan yahay dadka yaad ugu jeceshay markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal lla alay slam caaisha caaishaan ugu jeclahay markaasaa waxaan igu yihi fa min arrijaal raggana dumarka gartina caaisha ugu jeceshahay ragga yaad ugu jeceshay markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal lla alay slam abuuha aabbaheed marka raggana abubakar buu ugu jeclaa oo saaxiibkii ahaa khaaskaa dumarkana wuxuu ugu jeclaa عائشة وجعلها حديث كان في بخاري وصوصان وحكم إذا مناقب كذا جبريل با أيضا السلام أصد دري في صحيح البخاري بالقصة هاي نبي بمالي وحر يا عائشة هذا جبريل يقرئ يقرئ السلام يقرئ عليك السلام جبريل با كان ونق السلام يا ابو النبي صلى الله عليه وسلم مركز وحي وحي وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى turiidu rasuula allahi sal alay waslam salaantii markay ka jawaabto waxay tihi rasuul ilaahi waxaad aragtaa waxaanan arkaynin leanna markuu salaanta salaamayo wuu arkaayo isagu nabigu waa arkaa sal ls jibriil lakin iyadu ma arag marka jibriil baa salaamay meeshaa waa meeshaan lahayn khadiijase salaanta jibriil iyo mid rabbi oo wada socotaa u timid soo ma ayib waxaa ka mid a ah mazaayaadkeeda iyo iyo fadaaisha ilaahay siiye tabaaraka wa tacaala ee waaweyn waxaa ka mid a ah sida nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh haweeney haweenkiisa ka mida ah, oo isaga oo maro la huwan waxyigu ku soo degay caaisha ka jirta isagoo la jiifa oo maro la huwan waxyigu uu u yimid caaisha ka jirta ayib xadiidkaana bukhari baa soo saaray min xadiidi caaisha waxay leedahay yani dadku nebiga sal lla alay slam hadiyadda ay u keenayaan waxay kula dadaajireen ma habeenka ama maalinka uu guriga caaisha joogo lanna saxaabadu waxay ogaayeen inuu caaisho jeceliy marka hadiyad markay u keenayaan maalinkaa iyo habeenkaa caaisho gurigeeda uu joogaa lala fiirsan jiray oo lagula dadaali jiray ayib waxay tidhi marka arrintii iyadaha waxoogaa waxaa dhibsaday dumarkii lala qabay faijtamaca sawaaxibii ilaa ummi salamata dumarkii kalea marka ummu salama u wada tegey waxay ku yidhahdeen yaa umma salama wallaahi ina annaasa yataxarrawna bihadaayaahum yowma caaisha umusalamayo dadku iyo saxaabadu maalinka caaisha unbay hadiyadahooda kula dadaalahayaan oo guriga geynayaan wa innaa nuriidu alkhayra kamaa turiiduhu caaisha annaguna khayr baanu rabnaa sidii caaishaba u rabto ee nebiga la hadal bay ku yidhahdeen fa muri rasuulu sal lay slam an yamura annaasa an yahduu ilayhi an yuhduu ilayhi kay xayu kaanaya waxay tidhaahdeen musalama nebiga la hadlo nebigu dadka ha u sheego oo muxuu ku dhihi ha u sheego inay maalinta caaisha un keliya meehe guryaha kalena maalintaan joogo hadiyadda ii keena hode ah. warkaasa dad loo hor istaagi kara war hadiyadda maalinta caaisha bas ha ii keenin guryaha kalena iigu keena miyaa la dhihi karaa ma la dhihi karo marka sidaasay warkaa nebiga naga gaarsiy ku yidhahdeen ayib markaasay umu salma radiallahu canha nebiga u sheegtay sal lay slam rasul ilaahi dumarkaagii kale arrintaasay tabanayaan fariintaasayna soo fareen faacrada canii bay tiri waa iga jeedsada nebigu sal lay slam imama jawaabinba mar labaad baan ku celiyey bay tiri markuu igu soo noqday baan haddana mar labaad ku celiyey bay tiri haddana waa iga jeedsaday bay tiri mar saddexaad baan haddana ku celiyey bay tiri waaba iga jeedsaday ilama hadle markaasuu nebigu wuxu uhi yaa ummi salama yaa umma salama laa tu'diinii fii caaisha warkii markay dayn weyday wuxuu ku yidhi umusalamayo caaisha arrinkeeda haygu dhibin buui caaisha haygu dhibin maxaa yeelay fainahu wallahi maa nazla calaya alwaxdu waxyu wa ana fii lixaafi imra'atin minkuna hayraha ilaahay baan ku dhaartay mid idinka idinka mida ah, anoo maran la waxyigu iima imaanin ilaa iyada mooye marka haweeney ilahay agtiisao sidaa ka aweeye hadayaadkan iyo waxaanaad ka hadlaysana dee aniguma maamulhaye caaisha arrinkeeda ha igu dhibina buu ku yidhi khalaas warku way xidhan yahin sooma marka yani waxa weeyaan fadaa'isheeda lama koobi karo waxaa ka mida ah fadliga ay la dheer tahay dumar fara badan fiqhigii iyo cilmigii nebiga laga soo guuriyey sal alay wasalam qayb libaax bay ku lahay nashrinta fiqhiga iyo cilmiga faafintiisa lixda saxaabada ugu xadiis badan bay ku jirtaa dumarka oo dhanna calal ilaaq marka laysku daro haweenayda ugu aqoon badan bayda xagga cilmigii aqoonta saas manaa marka taana waa maziyad aan la koobi karin waay oo cilmigeedii baa ilaa maanta la intifaxsanaya sooma marka fadaa'il bay leedahay aan la koobi karaynin saas daraaddeed baa waxaa la tartansiiyaa culimmadu caaisha iyo khadiija ah, inta kale waa laysla ogol yahay laakiin xagga fadliga ma khadiija horaysa mise caaisha horaysa axaadiista markaad fiidiso wallahu aclam aniga waxaa ila rajaxan sida sheekhu uu maray oo khadiija inay fadli badan tahay saasaa ila xoog badan lakin masla khilaafiya ayib wuxuu sheekhu yidhi ka marka faman qadafaha caaisha ruuxii ku gana oo ku sheega bimaa bara'aha wixii uu beri yeelay allahu alle minhu xaggiis minha midin qorayms minhu faman qadafaha bimaa bara'aha allahu wuxuu alle baryeelay minhu maagay u noqonaysaa markaa bimaa bara'aha allahu minhu xaggiisa maagaasu u noqonaya faqad kafara waa gaaloobay billaahi alluu ku gaaloobay allihii alcadiimi ee weynaa wuxuu alle ka beriyeelay oo uu yidhi yaani in lagu sheego sax ma ah ruuxii ku sheega oo ku gana waa zinada soo ma ruuxaasi allaha weyn waa ku gaaloobay diinta waa ka baxay ayib hadduu si kale meelaha uga hadahadlo wax sheeg sheego waa meesheeda laakiin hadduu yidhaahdo caaisho wixii lagu sheegay oo zinada ahayd sax bay ahayd wayna zinaysatay ruuxa yidhahda daqiiqadaasuu diinta ka baxaya leesh leanna wax weeyaan qur-aankuu beeniyey soo ma qur-aankuu beeniyey ruuxii qur-aanka beeniyena waa kaafir allah qur-aankasoo dhowr iyo toban aayadood muusan ku beriyeen ruuxa marka qur-aankiiyo saa u cadhay inay beri tahay haddana le ma ahe qur-aanku sax ma ahe way jirtaa arrintu bimacnaa qur-aanka waxba kama jira warkiisa wax soo ma saas daraaddeed bihada sabab buu ku gaaloobaya waana itifaaq sida ibnuulqayim caleyh raxmatullah uu soo guurinaya wuxuu leeyahay waitafaqat ilummatu calaa kufri qaadifiha ninkii sin zina ku gano xumaanta noocaasa ku sheega inuu gaaloobayo diinta ka baxayo ummaddu way isku waafaqsantay khilaaf kuma jira macna ayib culimada qaar ka mida ah waxay u daliishadeen masalada allah tabaaraka wa tacaala markii lagu sheegay loo sheegay shariik mid la wadaaga cibaadada iyo kownka la wadaaga maamulkiisa ama ilmo loo sheegoo ilmuu dhalay la yidhi kelimadii uu isku nasahay oo arrintaa isaga fogeeyey kelimadii lafteedii mid la midu u isticmaalay caaishana markii uu ka beri waxa soma alla tabaaraka watacala wuxuu yihi subxaanaka haada buhtaanun cadiim markii shirki iyo walad loo sheegayna subxaanaka buu alla yidhi tabaaraka watacala caaisha markii xumaanta lagu sheegayna subxaanaka allow adaa nasahan muminiinta maasaa dhahdaan way macnaha alla waa nasahan yahay ceeb waa ka fog yahay haada kani buhtaanu waa been abuurad cadiimun oo weyn marka sidaas way macnaha masaladu marka masala meeshaa la dhigay wa faman qadafahaa ruuxii qadfoo ku ganca caaisha bimaa bara'aha allah bimaa shayga bara'aha allahu alla uu bari yeelay bara'aha caaisha uu bari yeelay allahu alla minhu maagaa uu ka bari yeelay faqad kafara waa gaaloobay ruuxaasi billaahi alluu ku gaaloobay alcadiimi ee weynaa ayb labadaasuu marka soo qabsaday dumarka intoodii kaleeto fadaaishoodi iyo manaaqibtooda ay leeyihiin iyo khayr badanoo iyagana nusuus kalaa kusoo aroortay wa mucaawiyatu mucaawiye khaalu lmu'miniina mu'miniinta abtigood waay ayb abtigood weye wa kaatibu waxyi illaah ilaahay waxyigiisa kii qori jiray waay axadu khulafaa'i lmuslimiina muslimiinta madaxdoodii mid ka mida waay markuu dumarkii nebiga ka soo hadlay sal alay wasalam saxaabadiina si guud uga soo hadlay iyo ixtiraamkay mudan yihiin iyo wanaagga ilahankiisa ku leeyihiin ayuu si gooniya wuxuu u taabtay eh, mucaawiyat bn abi sufyaan mucaawiyat bn abi sufyaan eh, ibnu sakhr ibnu xarbin alumawi saxaabigaasuu si gooniya u taabtay wuxuu keenay inuu saxaabigaas si gooniya u magacaabo waxaa keenay eh, waxaa ku xadgudbay firaq fara badan iyo kooxo fara badan ayaa ku xadgudbay in lagu xadgudbana waxay u cuskadeen muxuu ahaaye dagaalkii dhex maray isagii cali bin abi aalib een ka soo hadallay iyo waxyaalihii ka dhashay mucaawiye marka qodobkaasay u cuskadeen way ku xadgudbeen qaar baa gaalaysiiyey qaar baa fiski ku xukumay qaar baa nifaaq ku xukumay xadgudub ziyaada baa marka loo geystay waana saxaabi taasaa keentay marka inuu gooni usoo magacaabo oo waxyaalaha noocaasa uu yani ka fogeeyo saxaabiga jaliilka macnaha ayib khaalu lmu'miniina buu ku tilmaamay mucaawiya bn abi sufyaan tarjamadiisa wax yar haddaynu ka taabanno wuxuu muxuu ahaayey islaamay caam alfatxi markuu nebigu maka furtay sanadkii sideed buu soo islaamay qaarkood waxay leeyihiin xudaybiyuu islaamay xudaybiye kadib uu islaamay laakiin islaamnimadiisuu qarsan jiray laakiin waxcad looma haytaa iyada wuxuu ka mid ahaa raggii nebiga waxyiga qori jiray qoraabuu ahaa waxyigu markuu soo dogo raggii qori jiray buu ka mid ahaa kadibna wuxuu ka mid noqday hogaamiyeyaasha ciidamada muslimiinta nin hogaamiye ah oo dagaalada hogaamiyuu noqday dagaallo fara badan buu galay dhul aad u fara badan oo muslimiintu maanta ay haystaanna isaga ayaa furay oo gaalada ka qabsaday manaa hogaankiisii ayaa lagu qabsaday macna cumaan bin abi aalib ay markaa isku reer ahaayeenoo ay umawiyiin wada ahaayeen markii la dilay isaguna markaa shaam buu guddoomiye ka ahaa ayuu markaa wuxuu dalbaday dhiiggiisi oo nimankii dilay waa in lasoo qabto meeshaa way meesha isaga iyo cali bn abi aalib marka laysku gafay waana soo tilmaanay saasay macnaha waa kii dagaaladu marka dhex mareen maxaan idhi ha abuaalib ah. ha cumaan ha cumaan baan ka wadaa man ayib cumaan ibni cafaan markii la dilay ayuu macnaha dhiiggiisii codsaday oo uu raadiyey isagii rag kaleeto maadaama ay isxigeen meeshaasaa marka waxoogaa cali bin abi aalib isaga cali isagaa waxoogaa meeshaa ismaandhaaf ka dhexdhacay meeshii dagaaladu marka sababtii dam sababtii keentay waa dagaaladii dambe ayb waan ka soo hadalnay dagaaladaa iyo say ku yimaadeen iyo tawajuhoodii waan ka hadalnay dagaaladaa kadib markii cali bin abi aalib la dilay oo khawaarijtu ay dileen ayaa xilkii wuxuu ku wareegay wiilkiisii xasan ibni cali ibni abi aalib kadibna xasan markuu xilka qabtay lix bilood uu hayay ayuu uga tanaasulay oo si dhiigga muslimiinta loo badbaadiyo ayuu xilkii uga tanaasulay mucaawiya marka sidaa muslimiinta xilkoodii uu qabtay sanadku markuu ahaa afartan iyo kowgii hijiriga waan soo sheegnay sanadka in la yidhaahdo caamuljamaaca waa sanadkii muslimiintu dib ay isugu yimaadeen oo hal nin oo madax ay markaasi ugu kulmeen bimacnaha markuu xasan xilka ku wareejiyey nebiguna uu sii tilmaamay wiilkiisu inuu sayid yahay laba kooxood oo mu'miniintaoo islaynaya oo isku dhibanna ilaahay inuu sababtiisa ku heshiisiin doono xasanna uu xilkii wareejiyey mu'miniintu dhammaantood waxay isku waafaqeen ninka la yidhahdo mucaawiyat bin abi sufyaan inuu yahay amiirkii muslimiinta madaxii muslimiinta bayca lala galay ijtamacat alkelimatu calayhi khaliifkii muslimiintu markaa sidaa ku noqday saxaabada intoodii kaleetana wax madaxnimadiisa durayay ma jiro xataa raggii la dagaalamayey madaxnimadiisii waa u hoggaansamay cid wax ka sheegaysana ma jirto allama de khawaarijta iyo dad kharibano ayagu cid walba ku kacsana meesheeda waay saas way macana marka ninkaas way mucaawiyat bn abi sufyaan kadibna wuxuu dhintay lixdankii hijiriga taqriiban labaatan sano ku dhowaad ayuu muslimiinta oo midaysan hoggaankooda hayay ayib oo u ahaa boqor u ahaa ama khaliif u ahaa da'da uu ku dhintayna waxay ahayd toddobaatan iyo sideed jir buu ku dhintay taqriiban waa cimriyey meesha marka uu ina leeyahay waa mucaawiyatu khaalu lmu'miniina mu'miniinta abtigood waaye see buu mu'miniinta abti ugu noqday aku ummu xabiiba waay ummu xabiiba oo walaashii ah ayaa nebiga xaasaskiisa ka mida ah. soo ma maxay inoo tahay marka soo hooyo inoo maha hooyadeen walaalkeed muxuu inoo yahay abti buu inoo yahay warku saas waa hooyadeenoo nabigeenka nabigeennu qabay sal alay wasalam ayay walaalo ahaayeen mucaawiya hadday iyadu hooye inoo noqotayna isaguna abti buu inoo yahay khaalulmuminiin oo maxaad khaal ugu doorteen waay nebiga sal alay waslam intuu u jiray iyo siduu ugu dhowaabaa la fiirinayay ayaa macnaha tixgelinteeda leh maadaama nebiga sal alay waslamba uu saa ugu dhowaa in la tilmaamo dhowaantii uu nebiga u dhowaa ayaa waxay tahay manqabo iyo maziyo fadiilo wey macnaha sidaas wey macnaha qolo ku xadgudbayna warkoodaa yaa ya ya ya yaa meesha laga saaraya nimanka ku xadgudbayna waxaa la dhihi rabaa in la yidhaahdo waxaa la rabaa in la dhaho war ninku nebigu ka agdhowaa mu'miniintana abtibu uu ahaa ee ninka muxuu ahay xadgudubka ka daaya macnahaasay kelimadaasi xambaarsanta ayib arrintaasina waxay ka xanaajisay nimanka la yidhahdo raafidada ahlu sunnuhu markay mucaawiye yidhaahdeen khaalu lmu'miniin ayaguna ay gaalba u haysteen waa laga way ka xanaaqeen xanaaqa dhe kuwaas muutuu biqaydikum soo ma kuwaasi macno weyn nooguma fadhiyaan xanaaqooda ayib maxaa yeelay kaafir iyo faasiq iyo meelahaasay marayaan lacnadiisana wayba xalaashadeenoo way lacnadaan ayib waana masalada uu shaikhulislaam ibnu taymiya aleyh raxmatullah aada uga hadlay kitaabkiisa minhaaj sunna oo uu ku radinayay ninkii ulmutahir miyuu ahaa ee shiiciga ah uu ku radinaya kitaabkiisa la dhihi jiray minhaaju lkaraama oo uu aada khuraafaad fara badan iyo uga buuxiyey ayuu ku radinayey eh, mxuu ahaa ibnu taymiya minhaaj sunna marka masaladaasuu si faahfaahsan uga hadlay waxaa keenay marka baahidaa keentay baahidaa keentayoo eh, markaad fiiriso isticmaalka culimmada sunnada kelimaadka ay isticmaalayaan marar fara badan kelimadaasi horay looma isticmaali jirin oo khaalulmu'miniin oo kaleeto saxaabadu ma isticmaalin laakiin markay baahideedu timid oo ay yimaadeen dad mucaawiye ku xadgudbaya oo lacnadaya oo gaalaysiinaya ayay waxay u baahdeen culimmadu inay muujiyaan sida uu nebiga uga agdhowaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saas daraaddeed bay khaalulmu'miniina u isticmaaleen saasay ku timid macna waxaa nasiib xumo ah isaga oo fadlaa wax badan ay ku arooreen haddana ilaa iyo hadda nascadaasi raafidada ama tashayucu inay dad badan saamaysay oo niman hadda mufakiriin oo mufakiriin la yidhaahdo oo hadda caalamulislaami joogay inay ku xadgudbaan ilaa hadda macaawiye ku xadgudbaan macnaha qaar waxoogaa nascadaasi taabatay iyo qaar shiica iyo waa iska jiraan macnaha masalan waxaa ka mid a ah, ninka la yidhahdo abu acla almawduudi abu acla almawduudi aljamaca alislaamiya fi bakistan ninkii asaasay buu ahaa waad garanaysaan baan u malanaya kitaab wuxuu le la yidhaahdo alkhilaafatu walmulk alkhilaafati wlmulk mucaawiyuu duray muxuu ahaaye bal mucaawiyo rag ka fadli badan buu duray oo ka mid yahay cuثmaan ibnu cafaan sacd ibn abi waqaas camr ibnu caas iyo keyrkood saas man abu acla mududi yani afkaar badan oo khariban baa ku jirta kutubtiisa man <clears throat> ayb kadalika waxaa ka mida ninkan hadda la yidhaahdo xasan isaqaaf waa shiici kaas waa shiici weliba khuraafi ahoo haali ah xag jir ah oo mutadarif haddana weliba muxuu ahaaye zandaqe iyo khayaana u dheer waa ninkan hadda ay suufiyadu kutubtiisa ay naf moodeen waay xasan asaqaaf oo kutubtiisa hadda ay cisimaadaan markaad dabagasho kutubtiisa iyo qoraalladiisa xataa keliyata nin intuu itijaaha qaatay fikir qaatay keliya ma ahee waxa uu soo guurinayo intuu doonana wuu jaraa intuu doonana wuu la yimaadaa kitaabku ku qoraa saas maana dhowr kitaaba uu leeyahay baan dabagalay oon kaclay qaadkaa saaro meeshuu wax celiyay intaan ku noqday baa naskuu meesha keenay iyo hadalku meesha ku qoray iyo hadalka meeshuu ka soo guriyey markaad u laabato isku mid maaha koraa marka qaabka isaguu rabo inuu wax u adeejiyo waa nin marka zindiiq wey la dhihi karayo xasan isaqaafkaas oo muxuu ahaaye isaguna ragga lacnaday buu ka mid yahay mucaawiyatu abi sufyaan oo duray ayuu ka mid yahay manaa bal mucaawiya keliya maaha yani waxaa ka mid a ah cbdullahi ibnu salaam baa ka mid a ah. ninkii saxaabiga ahaa ee yaa ka mid a ah ragguu duray saxaabo fara badan buu kutubtiisa ku duray macna waxaa ka mid a ah ragga duray nin la yidhaahdo ninka caanka isagana la yidhaahdo sayid qutub sayid qutub oo isagana muxuu ahay raggii ikhwaanka ahaa ah kitaabkiisa kutubun wa shakhsiyaat ayuu isaguna ku xadgudbay muxuu ahay saxaabigaas isaga iyo camr ibnu caas oo wuxuu ku sheegay been iyo kish iyo khadiico iyo nifaaq iyo laaluush inay bixiyeenoo kursiga gateen ayib waxaasoo dhan buu ku sheegay waxaa ma radiyey sheekh eh, maxamuud maxamed shaakir ninkan iskale muxuu ahaa inta badan eh, axmed maxamed shaakir walaalkii oo siirada inta badan ka hadla ayaa u naseexeeyey oo marro u qoray uu macnaha waxyaalaha noocaasoo kalea ka hadlay ayib bal iskaba dhaafay wuxuu ku xadgudbay reer beni umayo o dhan buu ku xadgudbay faumayatu bisifatin caamatin lam yacmur liimaanu quluubaha buu umayo oo dhan reer beni umayo o dhan qalbigoodaba iimaanku ma camirin buuri wamaa kana alislaamu ila rid takhlacuhu wa talbasuhu xasaba almasaalixi waalmulaabasaat buuri islaamnimadan ay sheeganayaan wuxuu ahaa uun muxuu ahaayey go-ay ridaan go-ay gashan yihiinoo markay doonaanna ay xidhaan oy ku danaystaan markay doonaanna ay iska siibaan kolba danahoodii iyo masaalixdooday ku ilaashan jireen buu le maana ayib wuxuu kaleetoo ka mid ahaa kelimaadkiisii fain kaana iimaanu cuثmaan wawaracuhu wariqatu kaanat taqifu xaajizan amaama umayata laqad inhara hada alxaajiz buy wansaaxa dalika sad wartadat umayatu daliiqatan ilaa wiraasaatiha fi ljaahiliyati walislam buy yani bani umayuu ku xadgudbay ilaa uu yidhaahdo wa jaءa mucaawiyatu tucaawinuhu اlcusbaة alatii calى shaakilatihi wa calى ra'siha camr bnu caas qowm tajmacuhum اlmaطaamicu wاlma'aaribu wtadfachuhum almaطaamixu wاlragaa'ibu laa yumsikuhum khulq walaa diin walaa damiir waa sayd qub waa ninkaas dad baaba ka xanaaqi sayd qub maxaa loo radinaya sayid quba waa la cabsiyey mogta rasaaishiisaa horay loo akriyey oo caalamka galay laakiin inxiraafaad fara badan baa ku jira kutubta sayid qutb in lagu baraaruga u baahay oo ay kow ku ka tahay ama ay ka mid tahay xadgudub fara badan oo saxaabada u geystay ani saas man ayb marka yani qolyahaasuu ka mid yahay ku xadgudbay saxaabada ridwan ullahi calayhim kutub badan baa laga qoray oo lagu radiyey arrintaa iyada ah marka mucaawiyata abi sufyaan radi allahu tacala canhu wa ardaa saxaabada nebigu ka mid yahay wixii uu sameeyey dagaaladii uu galay dhiiggii cusmaan iyo qaabku u raadiyey waxyaalahaasoo dhan waan ka soo hadallay soo ma waan ka soo hadallay mujtahid buu ahaa arrintaa la qumanaatay wuu ku ijtihaaday sidaasay la noqotay hadduu ijtihaadayna oo ijtihaadku la gafana waa ma'juurun biajrin soo ma mana bannaano in lagu xadgudbiyo in la caayo iyo karaamadiisi iyo saxaabinimadiisi in la ilaaliyo waay bal nebigeenna waxaa ka sugan sal alay wasalam xadiid uu saxaabo dhowra ay laga warinayo oo ka mid yahay cirbaad baa laga warinay cirbaad ibnu saariya cabdullahi ibnu cabbaas cabdiraxmaan ibni cumayr ibn abi cumayra nin la yidhaha maslmat ibnu nakhlad oo isagana raggaas dambe waxnaha taabiciin wey silsila saxiixu sheekh albaani ku keenay xadiidkaa isaga xadiidkaasi nebigu wuxu ley sl lay aslam allahuma callim mucaawiyata alkitaaba walxisaaba waqihi alcadaaba ah ilaahu mucaawiye waxaad bartaan qoraalka farta iyo xisaabta ilaahu mucaawiye bar cadaabna allow ka ilaali waa xadiis sugan waay macnaha axaadiis noocaasaa jirto oo fadaaisha mucaawiya nebigu ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nin nebigu u duceeyey oo ilaahu cadaab ka ilaali uu yidhi adigu haddaad cayda ka war soo ma kharibni saas way macnaha marka saas daraaddeed buu mucaawiye si gooniya sheekhu uu keenay waana runtii munaasib munaasabo weyn waay wa mucaawiyatu mucaawiya khaalu lmu'miniina mu'miniinta abtigood wa silsilada ruuxii u baahan saxiixada inuu u laabto xadiiskaas wuxuu ku keenay nambarka ama raqamka saddex kun laba boqol iyo labaatan iyo toddoba saddex kun laba boqol iyo labaatan iyo toddoba silsila saxiixa ayuu sheekh albani kaga hadlay xadiiskaasi ayib wa kaatibu waxyillaah ilaahay waxyigiisa kii qori jira way mucaawiya mucaawiya axadu khulafaa'i lmuslimiina muslimiinta khulafadooda mid ka mida wa ayib raafidada arrintaa iyadaa lagu radinaya saan soo sheegnayba oo ilaahay waxyigiisa nin lagu aaminay inuu qoro oo waxyiga qori jiro oo qur-aanku markuu soo dego qori jiray waa nin aamin awaa saas macanaha shiicada iyo raafidada markii axaadiis badani ay soo aroortay inuu mucaawiya waxyiga wax ka qori jiray arrintaasay waxoogaa u quudhi waayeen waa la qumanaan weyday ma mucaawiya waxyi qori markaasay intay axaadiistii leexiyeen baa waxay yidhaahdeen waxyi muusan qori jirine waraaqaha nebigu uu qoraye madaxda iyo boqorada u kala qorahay kuwaasuu qori jiray laakiin nin waxyi lagu aamina ma ahayn bay dheh meeshaasay ula kaceen oo nasan xadiiska waxaa ku yimi inuu waxyiga qori jiray maya waxyi meehe nebigu waraaqaha uu qori jiray bay dheheen karaani buu ahaa meeshaasay raafidadu ka baxa saas wey maana waa nin ayna waxu ogolayn mana ayib in waxyiga qori jirayna waxay ku timi saxiixaynkii keyrkood kutub axaadiis fara badan baa tilmaamaysa in waxyiga wax ka qori jiray axadu khulafaa'i lmuslimiina muslimiinta madaxdooda mid ka mida weeye iyadana madaxnimadiisa qolyahaasaan soo ilmaan tilmaanho dhan way diidan yihiin madaxnimadiisii way durayaan abu cala mawduudigan soo sheegnay iyo saqaaf iyo qutb qutub iyo maxamed tijaani ninka la yidhahda icraf ilxaqa iskale iyo yani raggaasoo dhan waa durayaan laakiin warkoodu war jira maha axaadiista saxiixa baa beeninaysa taariikhduna waa beeninaysa leanna xasan ibnu cali bni abi aalibin markuu xilka muslimiinta ee uu hayay ka tanaasulay mucaawiyana uu uga tanaasulay muslimiintiina ay sidaasi ku raaceen saxaabadii noolaana ay sidaa ku raaceen warku waa dhammaaday soo ma ijmaacu saxaabu ahaa saxaabadii markaa noolaa marba haddii dhiiggii daadanayeyn la dhammaaday muslimiintiina maamul iyo nidaam yeesheen mucaawiye waa laysku raacay markaa madaxnimadiisa khaliifatulmuslim buu ahaa ama yani wax weeyaan wuxuu ahaa amiirkii muslimiintu noqday oo laysku wada raacay macna waxaana tilmaamaya ina bnii hada sayid xadiidkii saxiixay bukhaari iyo qid ku yimid walacala allaha an yuslixa bihi dayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin wiilkaygani waa sayid laba kooxood oo waaweyn oo mu'miniinta ah ilaahay inuu ku heshiisiiyo ayuu mudan yahay tabaaraka wa tacaala saasaanan u dhacday oo ilaahay baa ku heshiisiiyey xasan ibni cali bn abi aalib tanaasulkii uu ka tanaasulay xilka midnimada muslimiintuna saasay ku timid mucaawiyana sidaasuu ku noqday nin laysku raacsan yahay madaxnimadiisa waqad kaanat waxay muxuu ahaa sidoo kale muddadii uu xilka muslimiinta hayey muddadii uu xilka muslimiinta hayey waxay ahayd xilli ay muslimiintu israaceen khilaafkii dhammaaday dhiiggii dhammaaday siyaasad ixtiraam iyo dulqaad badan ku jiro lanna waxa weeye nin wuxuu ahaa siyaasadda aada ugu horreeya u ah waxaa lagu tiriyaa min duhaati alcarab baa la yidhahdaa min duhaati alcarab carabta xagga siyaasadda iyo maamulka dadka ugu yaqaanay baa lagu tiriyaa isaga iyo camr ibnu caasi saas macana waa ninka bixiye wey muxuu ahay xablu mucaawiya waxa la yidhahda xablu mucaawiya liilanka ama xadhiggii mucaawiya la yidhahda wuxuu yidhi anigiiyo dadka xadhig baa noo dhexeeya buuri xadhiggaa markay dabciyaanna waan geejin buuri markay giijiyaanna waan dabcin buuhi siyaasadduna waaba intaaba raciyadda waxaa lagula dhaqmaa yacni waxa weye siyaasad aan aadna u dabacsanayn ayadoo dhanna aan wada adkayn markay waxoogaa intay dabacdo nidaamka laga baxana waa lasoo giijiyaa si dadka nidaamka loogu soo celiyo markay waxoogaa yaro adkaato oo dadku yaro cad inay yani inay cadhoodaan ku dhow yihiinna waxoogaa waa laga yara dabciyaa way nafisayaan marka sooma marka bini aadamka saasaaba lagu maamulaaba haddaad wax oo dhan wax wada dabacsan ka dhigtana way ku dardarayaan oo nidaamkiiba way ka tilaabsanayan soo ma haddaad waxa dhan wax adag oo qalafsan ka wada dhigtana waa ka wada waa kala cararayaan soo ma fa bimaa raxmatin min allahi linta lahum waay walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlika siyaasaddu saas way marka siyaasad wada dabacsanna waa kharibantahay siyaasad wada adagna waa kharibantahay marka nin wuxuu ahaa aad iyo aad xagga siyaasadda ugu horeeya iyo maamulka bini aadamka mazaayaadkiisa waxaa ka mida ah muddaduu muslimiinta hayay dhul aad u fara badan buu muslimiinta u qabtay dhul badan ayuu soo gacangeliyey oo jihaad iyo dagaal iyo iyo muxuu ahaay ayuu ku mashquulay marka waxa weeyaan mucaawiyat bin abi sufyaan radi allahu tacala canhu ardaa saxaabi jaliil ah in lagu xadgudbana ma aha yani waxyaalaha dhacayna ee dadka qaarkood ay u cuskanayaan xadgudubkiisana waa saa aan soo tilmaanay inay ku xadgudbaan ay u cuskanayaan wuxuu yidhi sheekhu wa min asunati sunnada waxaa ka mid wa min asunnati dariiqada waxaa ka mida dariiqada ahlusunna waljamaca waxaa ka mid ah qur-aanka iyo sunnaduna ay ku tuseen waxaa ka mid ah alsamcu maqlid waaacatu iyo yeelid ka amar qaadasho lia'imati lmuslimiina muslimiinta madaxdooda la maqlo oo laga amar qaato wa umaraa'i almu'miniina iyo mu'miniinta umaradooda ayb barihim midkooda baarigae muiica ilaahay aeeca wa faajirihim iyo kooda faajirka eh ee dembiilaha ah maa lam ya'muruu haddaysan amrin bimacsiyati illaahi ilaahay macsiyadiisa haddaysan amrin maxaa yeelay fainahu laa taacata adeecid liaxadin axadna uma sugnaanin axadna adeecid ma uu lahaa fii macsiyati illaahi ilaahay macsiyadiisa lagu aeeco yani cidii doona ha noqoto axad ilaahay macsiyadiisa lagaga amar qaadanayaa ma jiro masaladani waa mas'alo ay yar tahay kutubta caqiidada ee salafku ay qoreen iyo weliba qalabkuba in laga waayo oo ayna ku qorayn yani ma badna leanna waa mas'alo ka mida masaa-isha asaasiga ka mida waana mas'alada xaqa ay ku leeyihiin madaxdu ay ku leedahay raciyadda mujtamaca muslimka ah iyo raciyaddu siday ula dhaqmi lahayd madaxdooda maxay ku raacayaan maxayse ku diidayaan saas way maanaa waa masale muhima waxaa marka dariiqada saxdii ay tahay oo qur-aanka iyo sunnadu ay ku tuseen ahlu sunnuhuna ay mareen in madaxda muslimiinta la maqlo warkooda amarkoodana la yeelo laga dambeeyo iyaga keliya meehe xataa umarada umaraha hadda wuxuu ka wadaa umaraa ilmuminiin wuxuu ka wadaa ninka boqorka ah ama muxuu ahaaye imaamka ah ama xaakimka ah, ama madaxweynaha ah maamulka ka hooseeya kuwan ciidamada qolyaha gobollada kuwa degmooyinka waxaa ka hooseeya waa umaro wax marka kuwaas xataa waa in amarkooda la yeelo oo ama ha noqdo madaxdaasi dad mid baari ah oo ahoo saalix oo wanaagsan oo toosan diin ahaan ama mid dembiilo oo si wax ka yihiin oo xaaladiisu isga gelabgelab tahay ha noqdo oo muxuu ahaayey faajir ahoo aan dembiyada waaweyn iska ilaalinin marba hadduu madax yahay waa in laga dambeeyo maxaa looga dambaynayaa wixii xuduudda shareecada aan ka baxsanayn haddaynan macsiyo farin dadka oyna xumaan farin oo waxa ay farayaan ama shareecadii waxay fartay uu yahay ama amru istixbaab ama amru iijaab ama waxay farayaani waxa weeyaan waa waxyaalo mubaaxaad ahoo bannaan lana yaani iska bannaano shareecada ka hor imaanaynin bay dadka farayaan oo maslaxa ku jirto waxaasoo dhan waa lagu adeecaya markay shareecada in la khilaafo ay dadka amraan markaa la yeeli maayo sababtu maxay tahay allah tabaaraka wa tacaala cid uu ogol yahay ma jiro wax isaga lagu caasinayo in lagaga amar qaatoo lagu raaco cidi doon ha noqdo ama waalid ha noqdo ama madax ha noqdo ama sheekh ha noqdo ilaahay tabaaraka watacaala haddayba noqotoba ha la caasiyo nin laga yeelayo ma jiro xuduudda laga ogolanaya lagaga amar qaadanaya waa waxaan shareecada khilaafsanayn wey macana ayib masalada iyada ah qur-aanku waa kutusay asalkaa isaga ah sunnada nebiguna way kutustay ijmaacuna waa kutusay ayib qur-aanka aayaad kutusay waxaa ka mid a ah, allah tabaaraka wa tacala wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu arasuula wa uli اlmri minkum ah, dadka mu'miniintow alla amarkiisa yeela rasuulkana amarkiisa yeela dadka taladiinna hayana amarkooda yeela wa uli lmri dadka taladiinna haya ululmrigaasi tafsiirka culimmada salafka marka lagu noqdo laba way soo gelayaan madaxda iyo dadka culimmada ah ulilmriga muslimiinta talada muslimiinta labadaasa gacanta ku hay qolo waxay hayaan suldadii iyo awooddii bay hayaan waa madax qolona cilmigii iyo aqoontii bay hayaan waa culimada labadaasaa ulul ah marka labadaa ka dambeeyo ka amar qaata bu alla yidhi tabaaraka wa tacala aayaddaasi waxaa la yidhahdaa waxay tilmaamaysaa xuquuqda umarada iyo a'immada aayadda ka horraysayna waxay tilmaantay xuquuqda raciyadda oo waxay ahayd ina allaha ya'murukum an tu'addu alamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli ayaddaasi waa xuquuqda lagu leeyahay madaxda oo raciyadda ku leedahay tan dambana waa xuquuqda ay madaxdu leeyihiin oo raciyadda ku leeyihiin saasaa laysu dabadhigay macana ayib aayaadka ka dambeeyana waxay ka hadlayaan nidaamkii lagu kala socon lahaa maxaa laga dambeysiyey wa uli lamri minkum maxaa laga dambeysiyey fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuul waa masterkii loo noqon lahaa nolosha muslimiintu waa intaas waa madax nadaam maraysa iyo raciyad jid iyo nadaam loogu talagalay iyo dastuur iyo nadaam loo wada noqonayo oo labadooduba u wada laabanayaan waaba intaaba macna ayib axaadiista nabiga sal lay waslam macnaha tilmaamaysa way fara badan tahay waxaa ka mid ah xadiidka cabdillaahi bni cumar radi allahu tacala canhu ardaa nebigu wuxuu uhi sal lay waslam cala almari almuslimi alsamcu waaaaca ruuxa muslimka ah waxaa lagu leeyahay oo waajibku ah inuu maqlo oo u yeelo fiima axaba wa kariha ama wuxuu jecel yahay ha noqdo waxa la amrayo ama wuxuu necab yahay ha noqdo keliya un maaha waxaad raalli ka tahay inaad madaxda ka yeesho waxaadan rabin haddii lagu amrana inaad ku kacdo tiraado mayo mayo mayo ah, waxba dan iguma jirta aniga mayo haddaad xataa necab xataa wax ku dhibaya xataa xoolahaaga ha qaato ha ku xidho ha ku garaaco ha kugu xadgudbo dulqaado saas maana fiima axaba wa kariha ama jeclow ama nacmow ilaa an yu'mara bimacsiyatin bu nabi sal ly slm in ruuxa xumaan la fara mooye fain umira bimacsiyatin haddii macsiyo markaa la amro falaa samca walaa taaca buu nabi sal lay slam markaa lana maqli maayo lana yeeli maayo qodobkaas macsiyada ah kana yeeli maysid kana qaadan maysid saas man laakiin wixii aan macsiyo ahayn nabigu sal lay slam wuxuu ley ha lagaga dambeeyo waxaa ka mid a ah xadiis abi hurayra rasuulku wuxu uhi sal lay slam man aطaacanii faqad aطaaca allah ruuxii i aeeca alluu aeecay waman casaanii faqad casa allah ruuxii i caasiyana alluu caasiyey waman aaaca alamiira faqad aaacanii ruuxa madaxda ah ruuxii aeeca anigiibuu i aeecay waman casa alamiira faqad casaanii madaxdayda iyo umarada ruuxii caasiyana anigana waa i caasiyey buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu aleyh xadikaasna buhari muslim baa isaguna soo saaray xadiidka cabdi ibni xaakim baa ka mida ah oo uu rasuulku yihi sal lay waslam waxaan nidhi bu rasuul ilaahayow laa nas'aluka can taacati man ittaqa walaakin man facala wa facala rasuulka ilaahay kuma weydiinayno nin ilaahay ka baqayoo toosan daacadiisa kuma weydiinayno kaa isaga in la ateecayo hadal kama jooga waana ogolla ah. laakiin ruux sidaa sameeyey oo ruux sidaa sameeyey oo nin madaxoo waxaan sameeyey oo sidan ku kacay oo waxaan qaribay oo waxaas kaa ka warran buu markaasaa rasuulku wuxu uhi sal alay aslam ittaquu allaha wasmacuu alla ka baqa oo idinku toosnaada madaxdiinana maqla buu nabi sal saas man ayagu waxay qasayaan waxay kharibayaan dulmigooda xadgudubkooda marba haddaynan diintii ka bixin waxay idinku dhaqayaanee dastuurkaana kitaabkii alle u yahay iyaga xumaantooda iyo fujuurkooda ha ugu bixina ha ka hor imaadanina amarkooda ha diidina saasuu nabigu leyahy salawatu rabbi wasalam xadidka waxaa soo saaray ibn abi caasim fi sunna waana xadii saxiix xadiis macnahaas way tilmaami way badan tahay marka ama ijmaaca culimo fara badan baa soo guurisay a'immada jawrka ahee daalimiinta ahee dadka dulminaya ee inaan la adeecoon lagu kicin mas'alo waxay ahayd laysku waafaqay oo ra'yiga salafkiiyo a'immadu gadaal dambe laysku raacay laakiin khilaaf horeoo qadiima ku jira khilaaf hore oo qadiima cinda salaf saas daraaddeed baa waxaa dhacday dhacdooyin fara badan oo a'immada lagu kacay khilaaf qadiima marka waa jiraa laakiin sida shekhulislam ibnu taymiya caleyh raxmatullah keyrkii ay tilmaamayaan khilaafkaasi waa inqiraaday waa baaba'ay ahlu sunnuhuna waxay isku waafaqeen in a'immada laga dambeeyo xataa hadday a'immatljawr yihiin jawrkoodaasi inuusan keenin in laga hoos baxo oo lagu kacmana ayb leanna waxa weeye sababta loogu dadaalaya waad garan kartaano haddii eh, maamulka iyo siyaasaddii iyo dowladdii iyo waxoogaa mujtamacii ay e, aeeci waayaan oo ka amar qaadan waayaan oy ka dambayn waayaan talada muslimiintu waa qasmaysa maxay isu beddelaysaa marka waxay isu beddelaysaa khilaaf fawdo kacdoon burbur dhiig daata khariban dhulkii oo lagu kala qaxo gaalo oo qabsato waa nataa'ij kala dambaysa waay marka inaad ninkan madaxda jaa'irka ahe mar iska sinaysanayee mar dadka laynhaye mar xidhxidhahaye mar qaar muxuu ahay iska xasuuqahaye wixiisaa in laysagala dulqaato loo sabro ilaahayna la baryo wixii la islaaxin karana la islaaxiyo miyaa roon mise in laysla dumo ya ah, cirku ha soo dumo meeshaas gashaan ka geli waxa dhan ba halaysku farxsho da laysku farxsho ma soconayso islaamku wuxuu leeyahay war dhib hadduu ku qabsado dhibkaasi waxaa lagu daaweeyaa dhibka yar soo ma laakiin dhibku haysta inaad dhibkii dhib ka weyn ku daaweyso waa caqli daro soo saas maa nin baa meel yar waxaa ka gaadhay eh, muxuu ahaayey dhiig baa marada ka gaadhay ama muxuu ahaayey jirkuu ka gaadhay intuu kaadi soo qaaday yidhi waan ku dhaqahaya ninkaasi ma quma yahay mise waa mise waa qarribaya ya waa khariban yahay wuxuu leeyahay nijaasaan iska daahirinahayaa mid ka weyn buuna kusii dhaqahayaa xaqli maaha haddii mushkilo yarku haysato oodan mushkiladii aadan iyadoo dhan wada baabi'in karaynin xal ka fudud iyo mushkilo ka yar haddaad ku xallin karto sax laakiin mushkiladii haddaynan xallismaynin dhib ka weyn inuu yimaado mooye mushkiladaada yartaa hayso soo ma iyada haddaad fududayn karto fududee laakiin dhib ka weyn ha keenin madaxda lagu kacahayo iyo kacdoonka iyo is-abaabulka iyo halla ride iyo mushkiladay keenaysa taas waay waa laysla dumi dhiig badanna wuu daadan dhulkana waa lagu kala qixi akhiiranna markii dhiiggu daata siduu nabigu sheegay sal alay wasalam dhulka gaalaa lagu sallidi iyo dadkaba waana tan soomaalida haysata sooma tan soomaalida haysata marka taa way mid ay culimmadu tilmaamayaan oo wuxuu dhihi jiray maalan fudayl ibnu ciyaad oo kaleeto wuxuu dhihi jiray hal dacwo hal baryo oo ilaahay iga aqbalaya hadday jirto haddii la yidhaahdo hal duco lagaa aqbali baa jirta ee ducayso waxaan u ducayn lahaa buuri oon ducadaasi gelin lahaa buuri ninka madaxdaa a ah. ah, carruurtayda uguma duceeyeen naftaydana uguma ducaysteen xoolahaygana uguma duceeyeen laakiin waxaan dhihi lahaa ilaahow madaxda noo hagaaji lish leanna ninkaa madaxda hagaagiddiisu waa dalkii iyo dadkii o dhan wada hagaagiddiis soo maha salaax caama waay laakiin aniga hagaagidaydu keligay waa fardi yani ahmiyadday masaladu leedahay ayaad macnaha garan karaysaa taas daraaddeed baa kutubta sunnada culimmadu ay masaladaasi si cad ugu qeexeen macnaha ayib oo ay uga hadleen marka waxaa la doonayaa in la fahmo oo muxuu ahaaye xataa waxay yidhaahdaan yani situuna sana bay dhahaan situuna sana biimaamin jaa-ir khayrun min laylatin bilaa imaam lixdan sano oo madax xun uu ku haysto nin xunoo madaxa wax qaribay wax dilay wax suuqay wax qaribay laakiin nidaamka ilaalinaya kala dambaynta ilaalinaya lixdan sano inuu nidaam xun kuu taliyo ayaa dhaanta hal habeen oo nidaam la-aan ah say ku dhaantaa hal habeen oo nidaamku burburo waxal baabi'i kariya fasaadka imaan kara baa ka badan lixdan sano oo madax xun iyo nidaam xun ku haysta waxa hallaabi kara saas ma xaqiiqo jirta wa waddankan hadda nidaamka ka jiriyo dawladda ka jirtoo gaalo maaha innagoo islaam ahayn oo dhul islaama lahayn oo yani waxa weye baa intaan dhulkeenni kasoo cararnay baa nidaamkan gaaladaa kusoo hoos cararnay maxaa keenay alashani waxa weye kala dambayn iyo nidaam iyo waxbaa ka jira xataa nidaamku muxuu ahaaye yani kaafirka markuu yahay xataa nidaam kaafira ah, oo dad kufriga u tali lahay nidaam la-aantuu dhaamaa nidaam la-aantuu dhaamaa waa kii nebiga salawatu rabbi wasalaamu calayhi yani waxa weeyaan xadiiskii muxuu ahay qisadii alhijra ilaa ardi alxabasha alhijra ilaa ardi alxabasha duruusta ku jirtay ka mid taha nebigii salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu saxaabadiisu lahaa maka ka taga oo ardulxabasha aada wuxuu ku sheegay waxaa meeshaa ka taliya nin madaxa oon agtiisa dadka lagu dulmiyin ardulxabashay tageen saxaabadu ridwaanullahi calayhim nidaamkii ka jiray nidaam gaalnimaba ha ahaadee oo dowladdu gaalaba ha ahaadee laakiin way ku hoos noolaadeen oo diintoodii bay xorriyad u heleen soo ma marka yani nebiguna wuxuu ku tilmaamay xataa hijiruu ku tilmaamay in maka laga cararo oo ardulxabasha loo cararo nebigu hijiruu ku tilmaamay makana gaalaa haysata ardulxabashana gaala haysata laakiin labada dhulmiye isu dhigmaan ya maka iyo ardulxabasha ma isku fadli ma isku fadli maaha makaa laga cararay oo dhulka ilahay ugu fadli badnaa ardulxabashaa loo cararay oo muxuu ahaay aan muxuu ahaay aan wax nas oo fadligeeda kusoo aroray uusan jirin sababt maxay tahay yani meeshaa nidaam baa jira dadka agtiisa aan lagu dulmiyeynin halkana meel la isku baaba'saday oo quraysh iyo dadkii maka ku noolaa ay saxaabadii iyo mu'miniintii dhibeen waay soo ma marka sideedaba masalada nidaamka ilaalintiisa nidaam xuni inta uu jiro haddaad mid wanaagsan lagu bedeli karo ahlan wasahlan haddii kale nidaamkaa xun waa in la ilaashado waay nidaamkii xumaa intii yarayd waa inaan la kala tuurin soomaali baase laakiin imtixaanka sta wuxuu yahay dawlad keliyaba ma ahe nidaam oo dhan baa necabna nidaam oo dhan ma laynagu kari karo kala dambayntiinbaa waxay nagu noqotay cudur ma aqaano noloshan badaawiga ahee eh dadku ay u badan yihiinoo yaani waxa weye xidhiirka tooskaa ah inala leh oo dadkii e, baadiyahaasoo iska xor a ah baa lagu noolaa ninka baadiyaha ku nool xarig qabta ma jiro ila nidaamkuma hoos korin soo maa nidaamkuma hoos korin geeliisuu dhaqdaa lo-diisuu dhaqdaa arigiisuu dhaqdaa wuu dareersadaa dhul bannaan buu u dareersadaa wax halkan ka joog oo halkan ka leex oo halkan munaasib ma aha wax dhahayo ma jiro qalabtiina waa soo xaraystaa soo ma inuuba jeersiin oo keligii goonuu degan yahan waaba sir kala wax dad kala dhexeeyana maba jiraba ninkii noocaha magaalo haddii la keenay oo la yidhi meesha ha mari oo qashinka meesha ha dhigin oo meesha nabadda nabadda ha kharibin oo mar adeeru maxay cidhiidhigani muxuu ahaa buu leeyahay ya cidhiidhigan maxay nolosha waa nolol la isku kadeeday wax kasta oo marka kala dambayn iyo nadaama waa dhibsanaya ogaacaddeennu marka tanay noqota meel yaroo waxoogaa kala dambayni ka jirto haddaan hel aragno waxaan rabnaa inaan kala furfurno oo lagu kala yaaco marka waa dabeecad qariib ah waay waana ummaddan mashaakisha waaweyne haysata way ayay ka mid tahay macana shareecadu marka meeshay taargetgaraynayso markay leedahay madaxda ha laga dambeeyo oo nidaamka ha laga dambeeyo oo ha la maqlo oo dhibkooda ha loo dulqaato oo jawrkooda ha loo dulqaato oo yaan lagu kicin oo ha yani waxay ilaalinayso waa yaysan imaanin dhibkan dhibka weyn oo kan maanta ina haysta yuusan imaanin baa laga taxadaraya macana hada wabillahi tawfiiq وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم